العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بآية اللح إلى آية طبانية سيدات سورة الرعد وحينو دنبيسي إلى محمد وحد الله يابنتهي هذا كان إليهين أه ay alla garan laayihiin allaha qudradaala garan laayihiin waxaa ka sii badan qowlka ay leeyihiin yaana soo bixin kara qalqa cusub baanu abuurmayna kaasaa kasii yaa badan ta alla ma yaabe waa inagaa la yaabay marka alla wuxuu leeyahay dhaqankooda waxaa ka mid a ah qolada baatilka wayastacjiluunaka way kaa dadajisanayaan bisayi'ati xumaanta iyo ciqaabta qabla alxasanati wanaagga ka hor waqad khalad wayna tagtay min qablihim iyaga hortooda almasuulaatu ciqaab tusaale ku filan way dadejisanayaan meeshay ilaahu khayrna sii ka dhihi lahaayeen yay ciqaabi ha soo dhacda hanagu dhacday allahuma in kaana hadaa huwa alxaq faamdir calayna xijaarata min asamaa'i bayna carabta ilaahayow haddii waxaanu xaq yahay ciqaab nagu soo deji mayn bal ma yidhaahayn ilaahuna fahamsiin nin yemani ah yaa qolada qorashadku qorasho wax doqoma ah buuri waa nimanka yidhi ilaahu ciqaab nagu fid ninkii qrayshka waxaa kasii doqonsan kuwa gabadh madax ka dhigtay baa ka doqonsan waa doqonnimo tan tan dambe kuwa gabadh madax ka dhigtay doqonnimo maa meeshay ka dhihi lahayn ilahu hadduu xaq yahay na fahamsii oy dalab wanaagsan ka keeni lahayn bay lihiin ilahu ciqaab dusha naga soor waxa weeye meeshay wanaag ka dalbi lahaayeen ka dalbayaan wey ciqaab wayastacjiluunaka waxay kaa dadejisaan oy kaa codsanayaan waa ciqaab weeye garo qabla alxasanati wanaagga ka hor ciqaab la-aanta iyo naxariista ka hor bay ciqaab iyo waraysanaya waxaa ka fiicneed inay wanaag dalbadaan waqad khalad wayna tagtay min qablihim hortood almas-uulaatu tusaale badanoo ciqaabaa tagay marka maadaama hortood taariikhda lagu hayo in dad hore loo ciqaabay inay saa ku dhiradaan maahayn waina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamedow laduu linaasi dadka uu u dhaafay calaa ulmin maca ulmin ulmi oo calaa ulmihim iyagoo ulmigooda ku jira yani calaa ulmin fiihim ulmigii iyagoo ku jira waina rabbaka rabbigaana la shadiid ciqaabi ciqaabtiisu way daran tahay aayaddan waxay tilmaamaysaa allah subxaana wa tacaala naxariistiisa dadku iyagoo dembi ku jira oo gaalnimo ku jira oo dunuub kale ku jiro faasiqnimo ku jira allah subxaana wa tacaala wuu kusoo dadejin mahay oo dad badan oo muslimiin aho inay dhalaan baa kuwan laga yaaba iyaga laftooda inay toobo keenaan baa laga yaaba ilaahay raxmadiisa marka qofkii dambiilaha ahaa ee dulmiga ku jiray usoo dadejin maayo waa loo kaadin fursad baa la siin uu toobo keeno dhinaca kalena ina rabbaka lasadiidu ciqaab ciqaabtiisu way daran tahay almuminu yaciishu bayna alkhawfi waalrajaa muminku waa yaa ina tusaalaynaysa waa inuu qofku boqolkiiba boqol alla isku hadlayninoo uuna rajihiisu xoog badnaanin waana inuuna quusanin waa inuu labadaa dhexdooda yahay oo marka cabsidu maxay keeni xumaanta inuu daayo rajihuna muxuu keeni inuu khayr ka sameeyo rajihuna keeni laakiin waxay yidhaahdeen xadiis baaba sida ah marka ruuxa naftiisu soo dhawaato xagga rajaha u badiya yidhi markaas waina rabbaka rabbigaa nabiyulaahi maxamed laduu makfiratin dambidhaaf midu saaxiibo weyn linaasi dadka uu dhaafay calaa ulmihim maca ulmihim iyagoo dembigii faraha kula jira ilahay raxmadiisa kamid tahay inuun ciqaab markaaba inagu soo dejinin waina rabbaka rabbigaana la shadiidulciqaabi ciqaabtiisu kay daran tahay marka digniinta layna siiyey waa maxay ilaah dulqaadadkiisaa badane ilaah dulqaadadkiisaa ka faa'iidayso tooba keen wayaquulu ladiina kuwii waxay dhihi kafaruu gaaloobay lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyey calayhi calaa maxamedin aayatun mucjizada min rabbihi rabbigiisa xaggiisa ka ahaatay markaa alla wuxuu leey inamaa anta adigu waxaa tahay mundurin digniin unbaa tahay digniin bixiye adiga aayad kuma khusayso wax aayadahoo lagaa rabaa ma jiro walikulli qowmin qolo walba aana waxaa u sugnaatay haadin mid hanuuniyo hogaamiya qoladii gaaladu waxay leeyihiin car hadduu nabiyullaahi maxamed wuxuu sheegay ay run tahay mucjizad aanu ku raacnayn markaa alla wuxuu leeyahay adi mucjizad kuma saar xilkaama saara mucjizad adigu dignin bixiyata adi shaqadaadu waxa wey inaad dadka wax sheegto ood u digto xumaanta uga digto khayrkan u sheegto adi mucjizo lagama rababa midda kale weli kulli qowmin qolo walibana ilaa yowmi alqiyaama cid walba waxaan un iyo baa joogo oo hogaamiye ah. marka adu qoladan hadda adla waqtigaad hogaamiye ka tahay hidaayada qalbiga nabigu awoodu male hidaayada qalbiga lagu shubo nabigu awoodu male wuxuu nabigu awoodiisa uu shaqadiisu tahay hidaayada wadada uu dadka u sharxo dadka tusiyo oo si caqligala u dadka u waanay hidaayadaa wey ta nabigu hogaaminayo ta qalbiga lagu shubo allah keliya iskale waa ka nabiga lagu yidhi adeerkii abuu aalib oo ninkii soo koriyey ahaa yuu aada u doonay inuu islaam kalo inaka laa tahdii man axbabta walaakin allaa yahdii man yashaau alla leey wayaquulu ladiina kafaruu waxay dhihi lowlaa unzila calayhi maa lagu dejiyo aayatu mucjizad min rabbihi lagaga soo dejiyo inamaa anta adigu waxaa tahay keliya mundirun dignin bixiye walikulli qowmin qowman arka waxaa u sugnaaday haadi markaadu haadi baa tahay innaga haddeenna ciddii meel joogtaba nin uun hanuuniyo hogaamiye diini wuu jooga waa in kaa laga tala qaato allaahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu waxay xambaarsan tahay uur ahaan kullu unsaa midna dig imaa taqiidu waxay nuqsaamin oo bilihiisa ka nuqsaamin alarxaamu raxiimku imaa وكل شيء شيء لأرك كل عنده عند الله بمقدار وقدر لو تلقى شيء والبقدر تقال لو تلقى شيء استسعونه مجر شيء والبقدر بوله أيضا وحيت الماميسا وحكستو dadig oo uurka wax ku wada alla waa ogyahay xawayaanka oo dhan wixii uurka wax ku wada wuu ogyahay markii la samaynayey markii kisaas jira uu ogyahay rixinku wuxuu nuqsaamiye wuxuu ziyaaye marka rixintu wuxuu nuqsaamayadaas sharax badan bay u baahan tahay rixinku wuxuu nuqsaamiye waxa weeye waa dhiciskii bilmatan rixinku wuu nuqsaamiye isagoo bilihiisii gaadhin bay dhicin kii ee dhammaysanaya waktigiisiina waa riximka wey riximka waxa waktigiisii uu ku dhammaysanaya ilmuhu sagaal bilood toban bilood ko iyo toban bilood iyo waxa dhiciskii waa sidaa riximka ah oo kuma kale waxaa la yidhi Eh, haweenku markay xamli leeyihiin inta badan ma xaylaan laakiin way xaylaan oo xayl jiraa markay qof dumarahoo uur lihi ay xaysho ilmihii baa nuqsaamaya ilmihii wuu nuqsaamaya marka inuu biladeedii ku darsadaa suuragal hadduu sagaal bilood ku dhalan lahaa haddaan xayl imanin kow iyo toban bilood inuu soo koraa suuragala marka riximkaa nuqsaamiyey taana wey marka lama ogaa xaylka wax daliiloo ku soo aroray inuu waktigiisa lama oga laakiin tajribada waxaa la ogaaday aqalulxaydi waa maalin iyo habeen afar iyo labaatan saacadood waxaana u badan qiyaasii toddoba ama lix baa u badan inta badan uurkuna waa sidoo kale oo markuu uurku waxaa u yar wax nooli markuu soo dhalanayo afar bilood shan bilood meelahaasaa u yar soomaalidu waxay dhaheen sideed bilood qofkii ku dhasha ma noolaado waxaa u badan uurka ilaa afar sana u yar afar sana u badan bidmata imaam maalig oo kale wuxuu ku dhashaa layidhi saddex sano oo ilkihiina u soo baxeen ee markaa xaylka xaggiisa malkil ilmuhu ka nuqsaamayo cumar bin khadaab baa laba nin baa wiil isku qabsatay ilmo cumar bin khadaab bay u yimaadeen qaafiyadii dadkii yani wax haleeshiinay wax saadaalinayo wiil sheekeeyaal labaduba waa labaduba way dhaleen bay yidhaahdeen ul la dhacay nimankii haweenkii qoreesheed buu naabal warrama bay yidhaheen waxay dhaheen ninkanu gabadha ninka hore gabadha wuu guursaday uu la dhaqmay way uuraysatay iyadoo uur leh yuu caada ka timid markaasay ismooday inay ciddadii ka godo kana saasi ku guursatay biyihii dambe ee ku dhacay ku noolaaday marka oo ku xoogeystay bayidhaha cumar binu khadaab wuu u bogay aada bog macnaha waxaan ka wadnaa xaylku isagoo ilmihii urku jira hadday xaysho ilmihii wuu nuqsaamaya marka bilo dheeri u baahan wamaa taqiidularamuka wallahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa taxmilu waxay xambaarsan kullu unsaa mid kulligeed allah baa og yomaa taqiidu arxaamu wuxuu nuqsaaminayo oo ama xayd ka imanayo oo nuqsaamayo ama uu dhicinayo dhicis noqonayo yomaa tasdaadu waxay ziyaadin riximku wakullu shayin shay la arka kulligii cinduu agta bimiqdaari qadar xadaysan weyn roobku markuu dii waa qadar ilmuhu markuu dhalo waa qadar uu alla ogyahay wax waliba qadar buu ku socdaa wax bilaash iska soconaya ma jiraan caalimuleybi weye waxa maqan allaha og weye dee washahaadata wax inaga inoo muuqda alkabiiru allaha weyn weye can kulli shay shay walba kulligii kaka weyn wey almutacaali oo sareeyo wey alla subana wataala asmaadiisa kamid ta ah. alla asmaadiisa inta laynoo sheegay waa malaayiine inta laynoo sheegay culimmadu waxay ka heleen markuu nabigu yidhi ilaahay sagaashan iyo sagaal ismi buu leeyahay boqol midla qof duxiidaya dakhala aljanna iyo waxay ka raadiyeen qur-aanka sagaal iyo sagaasankii bay ka heleen marka ficil sifadu sideeda ina u timaada mooye ficil alla sifo loogama samayn karo bilmatal alla soo wax ma guuriyo munkix lama dhihi karo alla soo wax ma halaago muhilka lama dhihi karo alla soo roob kama keeno mumdir lama dhihi ficil loogama samayn karo sifo ee sifada soo aroortay keliya wey marka sifooyinka allay ka mid tahay subxaana wa tacaala caalimulkaybi waxa maqan allaha og wey inaga inaga maqan inaga aan inoo muuqan iyo washahaadati waxaa inoo muuqdaa labadaba alkabiiru allaha weyn weeye can kulli shay almutacaali oo sareeya sawaaun waxaa isku mida minkum idinka xaggiinna man asara qofkii siraysa alqowla hadalka iman jahara bihi qofkii la jahra alla waa isaga mid qofkii kor u dhawaaqa iyo qofkii hoos u dhiga alla waa isaga mid hadda ducadoo kale dee haddaad hoos kaga aqrisato ma xuma wuu ogyahay alle mustakfin qariyey bileyli habeen isku qariyo gurigiisa hoosta ka galay wasaaribun daahiray binahaari maalinta allah waa isgu hadalka kor loo qaado iyo ka hoos loo dhigo allah waa isgu mid marka ducadoo kale iyo bal ducaysanayso waxba kor u dhawaaqi wey hoos isaga ducaysho wuxuu alla og yahay qofka habeen madow gurigiisa hoosta iskaga xidho mugdiga ah iyo qofka maalintii socda intaba alla waa isaga mid baalcado dhabaha maraya alla waa isaga mid subxaana watacaala qolaab waxay xanteen nabigay xanteeno waxbay ka sheegeen markaasay yidhaheen war ilaah maxamed wax walba wuu ogyahay hadalkii inaga daaya ah, man asara qowla hadalka qofka siraysto hoosu yidhaahda yoman axad jahara bihi la jahro kor u qaado hadalka waman axad buu alla ogyahay huwa isagu mustakfin isqariya bileyli habeenka isku qariya oo hadduu doono guriga hoosta ka xidha wasaaribun muuqdo oo isdaahiriya binahaari maalinta allah waa isaga mid low alla waxaa u sugnaaday mucaqibaatun kuwo isbedela min beyni yadayhi qofka bani aadamka ah hortiisana socda wa min khalfii gadaashiisa yaxfaduunahu way ilaalinaya ninkaa bani aadamka ah min amrillaahi biamrilaahi amarkiisa yay ku ilaalinaya amar baa allahba sidaa ku amar tafsiirka ugu fiican wey tafasiir badan bay geliyaan taasaan insha allahu ka dhigayna wuxuu alla leeyahay kuwa dadka isbedelo oo maalintiina qaar la jooga dadka habeenkiina qaar la jooga waa la leeyahay oo xadiidkii saxiixa waa ka ahay malaaig isdaba marto oo casarkiina midbaa carowda midna way timaadaa markaasuu alla weydiiyaa wuuna og yahay markaasuu dhihi isagoo tukan baan u tegey isagoo tukanna waan ka imid khalaas waa mucaqibaadku marka inaynu damaairta bani aadamka u celino oo bayna yadayhi bani aadam iyo wamin khalfihi yaxfaduunahu way ilaalinaya biamrillaah ilahay amarkiisa ku marka waxay ka ilaaleen xawayaanka hadda haddaad seexato meel hawda quraanjadii iyo jinkii iyo wixii o dhan oo meeshaa mari sanka kaa geli maayaan ruuxu markuu dhinto markaaba quraanjadaa kusoo ururi laakiin mar hadduu nool yahay wax quraanjahoo sanka ka geli iyo wax shaydaanahoo u iman midna ma malaa'ig fara badan baa dadka la socoto qaar midigtu midig ka jooga midna bidixdu waa ku wax qora qaar way isu bedelaan qaar waxay qalbigiisa iyo waxaasay la socdaan malaa'ig fara badan baa sheekh yo alla inoo yeelay subxaanahu wa tacaala tafsiirkaa aan maray waa ka ugu ron wey dhowr kitaaboo ka soo eegay kaa aan maray baa ugu ron low alle waxaa u sugnaaday kuwa isbedelo isla cidbiya waad gara cidho yaatii ciqiba daalika min bayni yadayhi qofka bani aadamka hortiisa iyo min khalfihi gadaasheeda kor dib dhinac walba way ka jiraan yaxfaduunahu hu oo qofka bani aadamka way ilaalinayaan malaa'igtu min amrillaahi biamrillaahi ilaahay amarkiisa ku ilaa ilaahay baa sidaa faray saa yeelayin xuruufu ljari xuruufu sifa la yidhaha way iska naa'ib noqotaa mintanu waa bimacnaa bawey biamrillaahi bay ku ilaalinayaan maa biqoomin qoom wixii ku sugan oo wanaaga ama shar ah xataa yuqayiruu ilaa ay iyagu dooliyaan maa bianfusihim naftooda wax ku sugan oo dhaqankooda wax ka bedelaan allah wuxuu leeyahay ruuxuna allah subxaana wa tacaala ciqaab ku ridi maayo hadduu wanaagsan yahay dadkii iyagoo wanaagsan hadday xagga xumaanta u bataan ilaahay wuu doorino ciqaab buu marka dadku sifaday ku sugan yihiin ee iyagu yihiin inay iska bedelaan mooyaane allah bedeli mahayo sidaasuu ku ilaalinaya wey subxaana watacaala oo dadku hadday khayr qabayaal yihiin oo dad tukada yihiin oo masaajidada joogo noocaa yihiin ilahay saanbuu ku dayn wax bedelo isbedeloo kale ku samayn maayo hadday dadku sharqabayaal yihiin oo xagga sharka u badan yihiin saasuu alle ku dayn oo lagu baabi'in wey in allaha alla laa yuqayiru ma dooriyo ma biqowm qowm waxa ku sugan oo khayrka ay qabaan alla kama bedelo khayrkaay haystaan kama bedelo xumaantay ku jiraan kama bedelo xataa yuqayiruu ilaa ay bedelaan maa bianfusihim naftooda waxa ku sugan oo dadka xumaanta ku jira hadday isbedelaan xumaanta hadda shaydaan baa la socda hadday isbedelaan allah khayr buu siinaya waidaa araada allaahu alla markuu la doono biqowmi qolo suuan falaa maradda wax celin karaa ma jira lahu ciqaabtaa wamaa lahum umana sugnaan min duunihi alla keyrkii min waalin wax u kaalmeeya haddii alla subxaana wa tacaala qolo dhib la doono wax ka celin karaa ma jiro wax horjoogsan karaana ma jiro khayrkuna waa sidoo kale khayrka alla ka horjoogsan karaa ma jiro waidaa araada allaahu dhibkaade waa dhibe wamaa lahum umana sugnaani min duunihi alla kayrki min wax u kaalmeeya oo waxaa ciqaabtahe alla ku riday cid ka celin kartaa uga heeldhicin kartaa ma jirto huwa alle aladii allaha wey yuriikum idintusiiye albara hilaaca khawfan cabsi musaafirku ka cabsanayo wadamacan rajo ninka dee nagaadigii uu rajaynayo wayunshiu wuu dhaliyaa asaxaaba daruurihii asiqaala ee cusbaa cuslaa wayusabixu racdu onkodku alluu u tasbiixsadaa bixamdihi maa xamdihi xamdigiisa iyo malaaikatu malaaikatu wayursulu alla uu dira asawaaciqa hanqadhka waxaynu u naqaana jacda fayusiibu wuu ku asiibaa bihaa jacda man yashaau qofkuu doono wahum iyaguna isagoo alla qudradaa leeyaho baabiin doono baabiin karo goortuu doono yujaadiluuna way ku murmi filaahi fii tawxiid illaah ilaahay tawxiidkii sifadiisa ku marro wahuwa allana shadiidul maxaali ciqaabtiisulay darantahay wey aayadda waxaa weeye allah subxaana wa tacaala hilaacan biligna waa qosol baa la yidhi qosolka roobka hilaacanu ina tusinayo markaa qofka musaafirka ee dee socdaa wuu ka baqi qabowgaa iyo meeluu galay iyo mehel kara wuu baqi qofka guryihiisii joogaana wuu ku faraxsan yahay hilaac waa markay biyo badan yihiin inay dhow yihiin baad moodi markay biyuhu ku joogjoogaan oo inay hoorto ay rabto meel dhow baad moodi inay ku dhowdahay baad moodi laakiin mar kale wax yaroo khafiifo meel fog ka muuqda wey allah baa ku sameeya insha allah subxaana wa tacaala onkodku waa tasbiix wey marka onkodka haddii la yidhaahdo ee waa malag haddii onkodku waa malag la yidhahdo waa malag codki la yidhahdo codki wuu tasbiixsanaya haddii la yidhaahdo waa shanqadha roobka malaga kaxaynaya hadii la yidhah waa iska tasbiixun wax alla wixii shanqadho oo dhani allah buu u huwa alle alladii allah wayuriikum idin tusiya albarqa hilaaca khawfan cabsi darteed buu idin tusiyo musaafirkiibaa cabsanaya iyo wadamaca rajo qofkii gurigiisa joogay dee in roogudaa wuu jecel yahay wayunshiu alla wuu dhaliyaa wuu sameeyaa asaxaaba daruur aiqaalo culus wayusabixu racdu onkodku allugu tasbiixsanaa bixamdihi maca xamdihi xamdigiisa ku dari markaa markaad yani onkod maqasho waa la tasbiixsadaa nabigu tasbiixsan jiray sidaasoo kale walmalaaikatu malaaigtuna way tasbiixsataa maxay u tasbiixsan bikiifatihi alla ka baqidiisa marka racdigu waa malag hadii la yidhaha walmalaaikatuna cadfo caamin cala alkhaas bay noqon caam khaas lagu cadfay haddii racdigu waa malag la yidhaha walmalaaikatu malaaigtuna way tasbiixsantaa min khiifati alla cabsidiis wayursulu alla wuu diraa asawaaciqa jacdu diraa jacda fa yusiibu wuxuu ku asiibaa bihaa jacda man yashaau qofkuu doono wahum iyaguna isagoo alla qudradiisu sidaa tahay yujaadiluuna way ku dhumi fillaah wahuwa shadiidm aayaddan waxay tilmaamaysaa l nabigaa nin u diray fariin buu hebel u tago kaale nabigu aan salaam kuugu yeedhay markaasuu yidhi ninkaa maxamed ee ii yeedhay ilaahiisu madee jawhar buu ka samaysan yahay madahab buu muxuu ka samaysan yahay ilaahiisu ninkii baa nabigu saddex goor markuu ku celiyey yaa markii dambe ninkii oo la jooga yay jacay soo dhacday korka hadduu doono waxa naga soo dagay jacdii baa ku dhacday meeshiiba ku dhintay taa waa la sheega laba nin oo soo raacdo reer beni eh, reer waxay ku soo heshiiyeen oo midilabid binu rabicihii gabayaaga ahay saxaabiga ah walaalkii yahay arbad la waxay ku heshiiyeen aan nabiga dillo markaa mid baa wuxuu yidhi nabigaan dhihi waan la sheekaysano meeshaa iisoo yeeshoogtaan dhihi markaan isha kuu jabiyo seefta la bax markuu meeshaa nabigii la tago u muran buu furi ma og tahay wiil jabiyey kii seefti markuu soo bixi seefti wuu soo bixin kari qaanteena way baqalashayba kii kalena jac baa ku dhac wuu tegey maye qudda ka baciir waxbaa ka soo baxay lugihiisii gabadh gurigeed buu ku saana waa low alla waxaa u sugnaatay dacwat lxaq baaq xaq ah baaqa soo ilaha illa allah maxamad rasul waa dacwat lxaq dacwo alla leeyahay laa ilaha illa allah maxamad rasul waa tawxiid laga maro qof aan tawxiid soo marin waxba ka asixi mahaya markuu tawxiidku tawxiidku yafcud kor tawxiidka u qaada waa waxa dhoofiyo camalkaaga dhoofiyo waa tawxiidka wey camal kastoo wanaagsan oo la timaado kaa meel mari maayo hadduuna tawxiid wadan lahu dacwat lxaq macnaa soo raaca inaga laleeyahay tawxiidkaa soo raaca oo saafi ah oon bidciya shirki midna la soconin low alla waxaa usugnaa dacwat lxaqi dacwad xaqahoo dhaba waladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan oo min duunihi alla sukadiisa ah laa yastajiibuuna ajiibi mahayaan lahum hadday si kaas ugu dhawaaqaan waxay ka doonayeen ma siinayaan ilaa kabaasidi kafayhi nin labadiisa ka fidiyey mooye ilalmaai biyo u fidiyey biyuhu gacan haadinaya liyabluqa faahu afkiisa inay soo gaadhaan wamaa huwa bibaaliqihi kuwa soo gaadhina ma aha lagama yaabo wamaa ducaau lkaafiriina gaalada cibaadadoodu ma aha ilaa fii dalaalin bilaash mooye macno la wax ah kalma meeshan waxaa lainoo sheegayaa qolyaha alla waxaan ahayn caabuda wax alla waxa u tar jiro waa dhaandamagaalo waxay la mid yihiin waxaan allahayn qofka caabuda wuxuu la yahay biyo halkaa jooga nin u gacan haatiye kaalaya biyihiiyow kaalaya biyihiiyow mayay u imanayaan uma afkiisa ma soo gaadhayaan waxaa kaloo la yidhaha nin biyo intuu saa u qabtay tuujiyey oo inuu soo jiida doonaya biyihii buu gacantiisa ka kala bixi marka waxaan alla ninka baryo caabuda kaasuu la yahay sida biyaha halkaa taagaan haddii u gacanhadiya inaa afkiisa usoo gaadhayn yukana yuna waxba uga helayn hadda waxa weye waxaa alla caabud alla qeyrkeena waad garanaysaa wax alla wixii alla ka soo hadhay oo cibaado alla leeyahay aad u saarto bani aadam ha ahaado hadduu doono guri dhisan ha ahaado qori halkaa taagan ha ahaado shaydaan wax alla waxaan alla ahayn ood cibaado siisahay waa macno la-aantaan waladiina kuwa yadcuuna oo min duunihi alla kayrkii ah laa ystajiibuuna kuwaasi ajiibi maayaan lahum kuwan caabudaya ajiibi maaya bishayin waxbaba ku ajiibi maayaan shilin lacaga ma siinayaan ilaa kabaasidi kafeyhi labadiisa gacmood nin fidiyey mooye sida kaas wax u hela mooye waa mustaxiil inuu kaasi wax helo ilalmaai biyo u gacan haatiyey liybluqa biyuhu inay soo gaadhaan faahu afkiisa soo gaadhaan wamaa huwa biyuhu eh, ninku ma aha bibaali ama wamaa huwa ninka afkiisa kuwa soo gaadhi maaha qofka waxaan alla in baryey kaasuu la nafci yahay kaasuu nafci ma haystaa wamaa ducaau lkaafiriina gaalada cibaadadoodu ducaau masala iyo ducaau cibaada labada qur-aanka way ku jiraan ducaau masalo baryaah iyo ducaau cibaada labadaba qur ku jiraan labadubana waxaa weeye allah bay u gaarya subxana wataala adducaau um mukhulcibaadaat waa kii nabigu yidhi hadaad ducada mid kale la wadaajiso oo ilaahay awowgayo haddaad tidhaa soo cajab ma hala wadaajinayso weligaa hala wadaajinayso awowgaa u ducee walilaahi alla yasjudu u sujuudaan ma fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo walardi ardada waxa ku sugan awcan khiyaarkood bay ugu sujuudaan iyo wakarhan qasab bay ugu sujuudaan wadilaaluhum hooskooduna ashyaada hooskooduna wuu sujuuda alle bilquduwi aroortii iyo walasaali galabihi meesha waxa weeye muminiintu alla waxay ugu sujeedaan khiyaarkooda gaaladuna alla waxay ugu sujeedaan qasabo dee alla ku tasarufkana sujuuda hadduu alla siduu doono u gelayo dee way u way hogaansameen wey sujuuddu waa hogaansan soo gaalku isagoon ku tala gashanayn buu alla u sujuudi maxaa yeele meesha alla mariyuu mari hooskuna wuu sujuuda hooska ashyaada hooskeed u sujuuda aroortii iyo galabtii waa labada ay baxaan aroortiina waxay u bixi xaggaa galabtiina xaggaasay u baxayaan waa sujuud geedaha dhaqdhaqaaq iyo hooska marba dhinac isu bedeli waa sujuudan waa tasarufka alla loo jeeda wax walba alla u sujuudayaan maxaa yeele wax walba alla yaa xukumo oo meeshu doona marinayo walilaahi alla yasjudu u sujuudaa man fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo walardi ardada waxa ku sugan dawcan khiyaarkood iyo wakarhan qasar oo wixii aan bani aadamka caaqilka ahayn allah bay u sujuuda allah baa dee ku tasarufi wailaalahum hooskooduna wuu usujuudaa bilquduwi aroortii walasaali galabti waa markuu hoos ku baxo markii maalintu bartamaheeda la joogo hoos kugu baabaca qul waxaa tidha ood qoladan u sheegtaa man rabu samaawaati samada rabbigeedu waa ka iyo walardi de jawaabtu wax kale may qul waxaa tidha allah wey way garanayaan taa ilan gaaladu sifatu ficilka mar way rumaysan yihiin khalqiga iyo risqiga iyo dilidda iyo noolaynta iyo way rumaysan yihiin sifatu ficil baa la yidhaha waxay diidan yihiin waa sifatu daat oo uluhiyadu ka mid tahay alla keligii hala caabudon bay diidan yihiin alla way garanaya sayaquuluuna lilah qul waxaa tidhaa man axadkee buu rabu samaawaati samooyinka rabbigooda walardu dhulka qul waxaa tidhaa allah jawaabtu wax kale maa qul waxaa tidhaa hadday xaaladdu sidaa tahay oo rabu samaawaat waalardi allah yahay afatakadtum ma waxaad samaysateen min duunihi alla kaysha awliyaaa kuwa idin maamula kuwaasoo laa yamlikuuna aan idiin hananayn aan u hananayn linafsi naftooda nafcan waxtar walaa daran dhibna aanu hananayn mar haddii khaaliqu samaawaat walardi rabu samaawaat waalardi allah yahay maxaad u caabudi laadihin ma ilaahyo kalaad samaysateen oo ilaahyaad samaysateen waxaa lagu ogyahay iyo waxma sama tari kana cid kale wax u taraandaaye sanamka meeshaa taagan qoriga halkaa qotomay meeshaa kama dhaqaaqi karo hadii qoraad gubayso hadii waxa way nijaas lagu dul shubo waxa lagu tarsan kala ma waxa aad samaysatay ilaahan khaaliq rabb samaawaati wal ardi mad abidan balale hada walina la hadlaya ogo qul waxa tira afattakhtum ma waxa samaysateen min duunihi alla qayfi awliyaa kuwa idin kaalmeeya ma waxaan alla ahayn baad kaalme ka sugaysaan laa yamlikuuna kuwaasoo laa yamlikuuna aan u hananin u heli karin lianfusihim laftooda nafcan waxtar walaa daran dhibna aan u hanan karin oo dhib ayow keensan karaan uuna jirin dib iskama difaaci karaan wey nafcina ma soo jiidan karaan qul waxaa tidhaa hal yashay wiyma siman yihiin alacmaa indhoole iyo wabasiiru indhaqabe indhoole waa yartafaaula indhoolal waa indhamale wey markaas soomaalidu indhooleyda ninkii indhaha la-aba idhaha waa tafaaul hadalka xun baa la diidan yahay ma fiicna hadalka xumi hadalka xumi ma fiicna ama hal tasawi mayay siman yihiin adulumaatu mugdiyaalkii wanuuru nuurku allah wuxuu leeyahay laba miaal baa lina ka indhaale iyo ka indhaha qaba waa gaalka iyo muslimka qofka muslimka ah oo muminka ah ehlu tawxiidkii waa basiir wixii dhibi iyo waxaan dhibayn wuu kala garan meesha u qumanay meeshaan u qumanay wuu kala ogyahay khayraadkoo dhan buu ogyahay allah buu caabuday kanuhe waxbaba garan maayaba waa indhoolo oo kale wey halkaasuu taagan yahayo durkiisa nib khamrigaas iska cabayaa saasuu leeyahay inay waxaan wax dhibi garan maayo allihii abuurtay xataa ma yaqaan ma siman yihiin mase siman yihiin mugdi iyo nuur iimaanka iyo dulumaadku ma siman yihiin iyo jaahilnimada kufrigu way siman yihiin marka dulumaadka inta badan wixii xun waa la jamciyaa way farabadan yihiin dariiqooyin fara badan wey laakiin iimaanku waa mid keliya wey waa iimaanku bilmatal hadda dad baad arkaysaa kule anigi hebel ama labaduba waa baail ama midbaa baail caqiidadu laba ma noqoto asalba waa midkaa keliya wey laba caqiida ma jiraan waa caqiidada islaamka nabiyullaahi maxamed inoo keenay saxaabadu ina soo gaadhsiiyeen culimada islaamku ay inoo sharxeen wey marka iimaanka iyo gaalnimadu ma sina ul waxaa tidhi hal yasawi ma siman yihin alacmaa indha male iyo albasiiru indhaqabe waa gaalkiiyo iyo mu'minka ama halkasta way masiman yihiin adulumaatu mugdiyaalka oo dembigi iyo faasiqnimadii wa nuuri iimaanku am jacaluu ma waxay u yeeleen lilaahi alle shurakaa kuwa la wadaaga kuwaasoo khalaquu abuuri ka khalqihi abuurkiisa oo kale oo fatashaabaha alkhalqu abuurka baa iskaga darsamay oo iskaga khaldamay caleyhim dushooda qul waxaa tidhaah allaahu alle khaaliqu kulli shayin shay la wahuwa allaan alwaaxidu ka kelidii a wey alqahaar oo cid walba xukumo ka adag meeshan waa cajiib ma waxay samaysteen oo alla barbar dhigeen shurako kuwa cibaadada la wadaaga kuwaasoo siduu isagu waxu abuuri u abuura oo marka abuurkiibaa iskaga darsamay waxay kala garan waayeen waxan ma allaaba abuuray mase kuwan ilaahyahay ka dhigteen ba abuuray ma saasaa been waxba kama jiraan waxa ma kala garan waayin ilan waa suuraga haddii laba shay oo wax abuurtaa ay badan kaynu raacna waa la dhihi karaa marka ma sidaasa ah, may sidaa maaha wey am jacaluma waxay u yeeleen lilaahi alla shurakaaa kuwa la wadaaga cibaadada kuwaasoo khalaquu abuura ka khalqihi alle abuurkiisoo kale fatashaaba alkhalqu abuurkii baa iskaga khaldamay calayhim dushooda oo ma waxay kala garan layihiin alla wuxuu abuurayay kuwan kale waxay abuureen may waxba kama jiraan kuwa qul waxaa tidha allaahu alle khaaliqu kulli shay shay la arko ka abuura wey wahuwa allahna alwaaxidu ka kelidi awey fii daatihi wa sifaatihi wa uluhiyatihi waa keligii wax la wadaagaa ma jiro alqahaar oo keligi ah alqahaar oo wax walba qahray oo ka adag wey anzala alla wuu dejiyey qudradiisa maxaa ka mid ah anzala wuu dejiyey min faxtamana saylu daadkii baa wuxuu xambaaray zabadan abur xumbo raabiyan oo kor socda wa mimaa kii xaggiisa yuuqiduuna ay huriyaan caleyhi dushiisa fi naari naar ku huriyaan xulbadana ibtiqaaa xilyatin macdan dalabkeed aw mataacin zabadun baa ah oo milu kaa biyaha dul saaran oo kale aan icraabta ku hagaajiyo waxaa lagu shabahayaa quluubta dadka y waxaa lagu shabihi dog qalbi waxaa iyo shaki wada jira qalbina shaki iyo gaalnimaa ku jirta waxay lamid mid yihiin xaqu tog rogmaday tog weliba muggi ah xun baa dul socota marka biyihii saafiga hoosay joogaan xunbadaas marka way baabi'i doontaa biyaha saafiga soo hadhi marka iimaankuna waa sidaasoo kaleo markuu baadilku bulaalo haddii baadilka laga adkaado iska baabi'i iimaanka meesha kusoo hadhay xaqibaa meesha kusoo hadhi baadilku waa bulaal marka hore baadilka muuqasho badan maogta nabilahi maxamed kelidii yaa keligiibu intuu makay isdhex taagay nabi la soo diray baana waxaa raacday gabadhii khadiijo ahde xaaskiisa khadiijo bintu khuweyle binu cabdicuja binu asad yaa raacday cali binu abidaalib oo guriga la joogay oo toban jir meelahaasina wuu raacay bilaal binu rabaaxoo la ciqaabi jirayna wuu raacay abubakar sidiiq baa raacay dad toban dad laba boqol ka yar uxuun ka yar yuu kala hijirooday keligii buu isusoo taagay baadilkii intaa la ekaa waa la baabeeyey labaatan sano gudahood baa lagu baabeeyey marka baadilkii iyo xaqii baa lagu misaalin anzala alla wuxuu dejiyey mina samaa samada xaggeeda maa anbiyo fasaalad way socotay awdiyatun toga biqadrihaa muggeed faxtamalo saylo daadkiibaa xambaaray zabadan xumbo ama abur raabiyan oo sarreeya wa mimaa kii xaggiisa waxaa ka mid ah yuuqiduuna ay hurinayaan caley fi naari oo ay xilya ka raadinayaan yani macdan fiican bay ka raadin dahabkay kala dhalaalin ila waxa xumbada keena waa ciidda wey yaan xumbada waxay u keeni waa ciidda dahabkuna xumbada wuxuu u keeni waa ciiddu ku jiro wa mimaa kii xaggiisa waxaa ka mid a ah yuuquduuna ay ku dul huriyaan caleyhi dushiis fi naari oo macdanta ah ibtiqaaca xilyatin macdan shaafica ah dalabkeed aw mataacin qalab dalika weelal ay ka samayn zabadun xunbaa amisl ah, markii bilmatal dahabka iyo fidada iyo la shiilayo abuur bay kicin ila ciid baa ku jirte biyaan waxay abuurka la kicinayaan waa ciidda kadaalika sidaasoo kale yadribullaahu alla u cadeeye alxaqa xaqii u cadeeye walbaaila xaqii baailku saasay kale xaqii baailku waxaa weeye biyahaa socda oo saafiga ah oo xumbadu ay dusha ka fuusho xumbadi wa iska baabi baailkiinbaa xoogeysanoo kor soo bixi bahalka dahabka iyo fidadii waxaa la shiilana waa sidoo kale oo marka la shiilo abuurku kor u kaco abuurku iska tegi waa baadilkii intii saafigad baa soo hadhay kadaalika sidaasu yadribullaahu alla u cadeeyey loo soo hordhigay alxaqa iyo walbaadila faama zabadu abuurkii fayadhabuu tegi jufaacan isagoo qallalan buu tegi intuu gebiyaha ku hadho oo gebiyaha ku hadhay dabayshu qaaday intuu markaa burbur noqono uu iska baabi'iba jufaacan burbur buu noqon faama zabadu abuurkii fayadhabuu bilaash buu u tegi isagoo qalalan wamaa maa yanfacu naasa dadka waxa wax u tara oo xilyada ah macdanta saafiga ah ama biyaha fa yamkusu fil ardi dhulkuu ku naga togii socday ee abuurka kicinayay abuurkii dhinacyaha intuu kala tago markay loolan ka dhexeeyo xaq iyo baatilka xaqaa soo hadhay wey laakiin xaqa wax hadlaa hadduuna jirin baatilku iska abuulaaliday haddii xaqa wax keliya u hadla la waayo baadilku iska bulhaali laakiin xaqa markuu afayeen helo oo wax helo baadilku iska baabi'i doonaa masale xaqii mashir meesha ka baxdana tu baadila meeshii soo geli masale baadili markay meesha ka baxdo tu xaqaa meeshii iman wada joogi baa ayaa labadoo ma wada noolan karaan waamaa maa yanfacu naasa dadka waxa anfaca fayamkusuwuu nagaa fil ardi dhulka dhexdiisa kadaalika sidaas yadribu llaahu alla u cadeeya alamhaala tusaale tusaalaha mataqaan shay baa laguu suuraynoo tusaale lagaa siin wey marka waa tusaale xaqii baadilkii liinaga siiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibe lirabbihim rabbigood ajiibo dacwadii qaatay alxusnaa wanaag waa jannada alxusnaa hiy aljanna allah qofkii ajiibay dacwadiisa ajiibay xusnuu leeyahay waladiina kuwa lam yastajiibuu lahu alla aan ajiibinna low ana lahum hadduu usugnaaday maa filardi ardada waxa ku sugan jamiican dhammaan iyo milow maaalki oo macahu isaga maciisa lagu daro laftadow bihi way isku furan lahaayeen qofkii ajiiba meel alla waxaa loogu dhawaado waa inaad ajiibto inagu maxaynu ajiibaynaa qur-aanka kariimkaaba in horteenna yaalla ilaa hadda nabigii lama joogno waktigii hijirada kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo afartan yaa ka soo wareegtay hijiradana waxaa laga markii nabigu hijrooday bil rabiiculawal buu nabigu hijrooday laakiin cumar bin khadaab muxaram baan ka bilaabaynaa bui oo sanadka carabtu ka bilowdo dacwadaas inagu hadda lama joogo inagu dacwada waa maxay qur-aankana dacwo inoo iyo culimadeen ina soo hordhigaysa wey qur-aanka kariimkaiyo xadiidka rasuulka waa in lagu wacdiya haddii wax kale oo fikrado kale lagu sheego dee ha raaci fikrado kale oo diin lagaaga dhigo dad fara badanoo waxaa jira ku ugaarsada oo qur-aankii xadiidka oo hataa dadka qur-aankii xadiidka wahabi waan ogaaday waan soo baadhay horta nin wahaabe weligey ma ahay laakiin waxaan soo ogaaday dadka qur-aanka iyo xadiidka sunniga ah yaa wahaabe loo yaqaan imaamu shaafici raximahullah aalubeytku aada u jeclaa markaasay ku yidhaahdeen waa raafidi waa shiica weeye ma ogtahay waa raafidi bay ku yidhaahdeen imaam maalik wuxuu yidhi beydkii iima dhamaystir laakiin maqsuudkii baan hayaa in kaana xubu aali nabiyi rafdan falyaclam ilcaalamu ani raafidi bu haddii ahlubeytka jacaylkiisu rabri yahay hal la ogaadi rabida inagu waxaynu leenahay haddii wahaabigu yahay qofka qur-aanka iyo xadiidka ku camalfale sunniga de wahaabi maxaynu ku diidayna hadda ma arag weligee nin wahaabi weligee nin wahaabi indhaha ma saare <laughs> marka waa sidaa wey meesha waxaan ka wadnaa oo saa u leenahay alla ajiib marka lagu leeyahay qur-aankii baa ina hor yaalla wey liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu sama istijaabu ajiibe lirabbihim rabbigood alxusnaa wanaag wahiy aljanna waladiina kuwa lam yastajiibuu lahu alla aan ajiibinoo dacwadii diiday low ana lahum hadduu u sugnaaday maa fil ardi dhulka waxa ku sugan oo dhan jamiican dhammaan wa milahu isaga labalaabkii oo macahu maciisa lagu daro laftadow bih way isku furan lahayn qiyaamaha markay joogaan wax la xisaaciye ma qabateen qiyaamaha markay joogaan dhibaatada intaa leeg maxaad kaga badbaadi laa ilaaha ila allah maxamedun rasuullah iyo qur-aankii caqiidadii nabadood qaaday ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday suu xisaab xisaab xun aad baa loola xisaabtama waa lagu adkayn xisaabta nuuqis qofkii xisaabta lagu adkay waa ahlunaar facasabnaa xisaaban yasiiran suuradii ida samaalshaqad iyo caaisha weydiisa nabiga oo yaa rasuul xisaabi miyay jirtaa waa xisaabu cardi taas muminiinta waa xisaabu cardi waxaan ma samaysa ha waa lagaa dhaafay waxaan khayrkaa ma samaysa marka waxa xun aad ba loogu dultirin maaye badaaqadii baa hore laga siin ka kale waa xisaabu tasdiid waa lagu adkayn xisaabta waa xisaabta xun wey ulaaika kuwa alla waxaa usugnaa suu xisaabi xisaab xun wama'waahum meeshay degi oy u hoyanayaana jahanamo wey jahanamay degay marka waa inaynu kala garanaa waxa jahanamo lagaga badbaaday iyo wax lagu galo wabisa waxaa xun almihaadu gogol baa xun almaqsuusu bidamni jahanamo bisada wax maqsuus la yidhaha yeelataa wabisa waxaa xun almihaadu gogol waa gogoshe waa jahanamo deg marka jahanaba waxaad kaga badbaadi lahayd iska ilaali insha allahu tacaala ila subxana wataala